bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed <clears throat> wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu <clears throat> waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin lilimaami nawowiyi raximah llahu tacaala baabu istixbaabi ziyaarati lqubuuri lirijaali wamaa yaquuluhu zaa'ir ayaan joognay ziyaaratul qubuurka sunanimada la sunneeyo ayuu baabi-yahay baabkan caddaynteeda lirijaali ragga loo sunneeyo wamaa yaquuluhu zaa-iru iyo zaa-irku waxa u dhahayo qubuurihii in yacni ziyaarashadeeda in ragga loo sunneeyo dumarka ayaga waa laga fiican yahayba amase waa mubaax un bay u tahay nacam ama istixbaabka ragga iyadu waa axaadiid bay kusoo aroortay badan haweenka laakiin lacana allaahu zuwaaraati alqubuur xadiid baa soo arooray sidaas ah marka iyagu marka hadday u badato waa un u banaan tahay haddaynan fidno iyo wax kale markaa dabcan aynan la imaaneynin shalay casharkii ahaabaan baan yaanan kaga soo hadalnay ziyaarada sharci waxay u qeybsantaha ziyaara sharciya iyo ziyaara shirkiya iyo ziyaara bidciya ayay uqeybsantaha saddexdaas noocay uqeybsantaa marka <clears throat> ziyaaro marka la yiraahdo qofka yacni inuu iska boodo ma aha ama uu u boodo in la diidayo iyadoo dhan amase yacni iyadoo dhan in la ogol yahay macnaheedu ma aha ziyaarada sharciyada ah waa midda laga helo laba shardi waa midda aan hadal xunna lagu sameynin iyo ficil xun iyo midda aan safar uunan la soconin oo aan iyada loo qasdaynin oo aan gaadiid loo raranaynin oo safar ahaan aan loogu raranaynin labadaneed adilay leedaho nabiga sala allahu caleyh waalihi wasalama marka ugu horeysa habka uu wax u siyaaran jiray waxay ahayd qubuuraha u dhow markaasi madiine ayuu booqan jiray baqiic nebiga weli lama haayo inuu intuu biyo dhaansaday gaadiid raacay ee uu yiri waxaan u socdaa hebel inaan soo ziyaarto qabrigiisa weli lagama hayo sunada nabiga sala allahu alayh waalih wasalam maca dalika haddii ay habkaas ziyaarada sharciga ay taasaha samayn lahaa nebigu meelaha uu uqasdi jiray ee uu aadi jirayna waa lasoo guuriyey safaradiisoo dhan waa macruufa waa wax layska yaqaano oo la garanayo dhinaca kale <clears throat> dhinaca kale iyadana nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa fainaha tudakirukum alaakhira walaa taquluu hujran hadal xun ha dhihinina marka hadal xun iyo ficil xun inaan la dhihin nabigaa reebe sala allahu alayh waali wasalam tan kale inaan la safar aan loo qasdaynin iyada safar ahaan aan loogu qasdaynin xadiidkii nabige laa tushaddu rixaalu ila ilaa thalaathati masaajid gaadiid lama adkeeyo oo safar looma baxo safarkaasoo ku salaysan meesha heblaayo la yidhaha meel heblaayo barako ay leeda ay leedahay iyo barako laga raadinayo darteed looma safro ilaa saddex masjid ma ahani masjidulxaraamka masjidka nebiga iyo masjidulaqsaa ayagu barakay leeyihiin salaadii lagu tukada masjidulaqsaa waa boqol kun masjidu nabowiga waa kun masjidul eh, waxaan ujeedaa masjidulxaraamku waa boqol kun masjidu nab nabawigana waa kun masjidul aqsana nebigaa tilmaamay in loo safri karo oo safar loo aadi karo saddexdaas me labana waa xaram midna waxaa weeyaan sidiisa de waa meesha ambiyada laga bixi jiray nacam <clears throat> culammada marka yacni laa tushadu rixaalu gaadiid lama adkeeyo waa kusoo arooray siiqadaas xadiidka waxaa kaloo kusoo arooray laa tashuddu rixaala war gaadiid ha adkeynina safar ha gelinina safar ha gelinina marka la yiraahdo waa nahyi wax layska reebay nahyina laguma cibaadeysto shay layska reebayna laguma cibaadaysto qaar baa waxay dhahayaan <clears throat> waxaa lagu xambaarayaa masjid in lagu soo tukado ee loo safro nadar in loo galaa ma bannaana ilaa saddexdan masaajid ma ahani oo qofku yacni inuu yidhaahdo haddaad tirahdid masalan waxay leeyihiin ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan kusoo tukada masjid xamar ku yaallo kan aada joogtaa isaga tukanaysaa waxba uma baahnid masjid looma safro oo isaga qasad isaga gooni ahaan loo loogu qasdaayo looguma safro ilaa saddexdan ma ahane macnaha xadiidka saas oo ay haddii xataa tafsiirkaas la qaato sida raajixana waxay tahay meel yacni la barakaysto oo khayr iyo barako laga raadiyo iyadoo khayr iyo barako laga raadinaa darteed loo safraa ma jiro ilaa saddexdaa masjid ma ahane sidaas weyaan xadiidka macnihiisa waa caam marka masaajid iyo keyrkiisba xataa sida kale <clears throat> haddii loo dhigo haddii masaajiddii layska reebay in loo safro masaajidii in loo safro haddii layska reebay aan saddexdan ahayn qubuurtu min baabi owlaa masaajid iyo qubuur masaajidaa weyn nacam yaa fadli badan meel nin awliyaa uu ku duugan yahay iyo masaajid alle lagu caabudo masaajid alla lagu caabudaa fadli badan waxay culummadu leeyihiin haddii qofku nadar ou galo u yidhaahdo ilaahay wuxuu nadar iigu leeyahay oo aan shardi alla kula galay inaan laba ragco kusoo tukada masjid xamar ku yaallo ma guntan maayo nadarkaas maxaa yal nebigaa reebayba kan agtaada oo aada ku tukato kaaga gudmaa nadarkii soo ma garanin <clears throat> haddii marka masaajiddii ay sidaas yihiin de qubuur ninka u safrayana waaba in laga reeba saa uga owleysanba walidaalika waxaa sugnaatay oo ay werinayaan zubayr ibnu bakaar iyo eh, cumar ibnu shabah in ibnu cumar radia allahu canhu eh, waxaan ujeedaa eh, in abu hurayra oo safar u aaday duuru saynaa meesha ilaahay nabi muuse kula hadlay wuu soo laabtay markii uu soo laabtay ayaa wuxuu arkay cumar waxuu arkay basrata bnu abi basrata alkhifaari saxaabi la yihaahdo markaasuu wuxuu yidhi xageed ka timid abu hureyra wuxuu yihi waxaan ka imid duuru saynaa markaasu wuxuu ku yidhi haddaan ogaan lahaa inaad meeshaas u safrayso a aadayso waa kaa celin lahaa buu yidhi maxaa yeele nebigaa wuxuu yidhi laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid duur saynaana saddexda ka mid ma ahan buu yii marka safar a ah ula qasdaysaa maya duuru saynaana masaajid kuma oolin lagu tukado maxaa la qaryo la degan yahay maba ahaba muslimiintuna meel la degan yaha unbay masaajidka dhisi jireen sidaa darteed haddii meeshii nabi muuse alla kula hadlay qofku inuu u qasdo safar ula qasdo iyadoo meeshaa kusoo duceyso oo isleeyahay haddii layska reebay de meel kaleo wax yaallaba aana aanan ogeyn iyaduna yacni in layska reebay in layska reeba min baabi awlaa arrintan marka inaan qubuuraha loo safri karin qubuuraha saalixiinta inaan loo safri karin wax iska cusub ma ahano culummadii shaaficiyada a-imo waaweyn oo asxaabuulwujuuh ayaa qabtay abuu maxamed aljuweyni baa ka mid ah alqaadi xusein ayaa ka mid ah a-imada shaaficiyada ee qabto in aan qubuuraha aan loo safrin qaadi ciyaad oo maalikiyada a ah ayaa qabo abulwafaa ibnu caqiil iyo ibnu bata ayaa qabaan oo xanaabilada ka mid ah wahaakadaa a-imo badan oo a-imatul islaama qabaan axaadiistan bayna daliishadeen qolooyinka dhahaya waa loo safri karaana wax adilaa lama aynan imaanin aan ahayn nahyigu waa karaahay dheheen de nahyigu asal waa taxriim wixii karaaha a ah uga dhigtay qofkaa laga rabaa ayb midda kale ha lagu cibaadaysto wax yiri maba le maxaa yeele nahyi maba lagu cibaadeysto karaahada laftirkeeda ilaahay looguma dhawaado subxaanahu watacaala ayib sidoo kale eh, ama qaarkood yacni masjid baa yani inta ugu badan sidaasay yani ay ay inay mubaax tahay unbay sheegeen waxa ugu badan wax waa sunno yiri qubuuraha in loo safro ziyaaradooda ma jiro marka waa in la kala saaro safarka iyo ziyaarada asalka ziyaarada way banaan tahay safarka qubuuraha loo safraana ma banaana waa wax la fahmi karo ma dhici kartaa ziyaaro in la sameeyo iyadoon la safrin waa dhici kartaa magaalada aada joogtid qubuuraha muslimiintaa tegi kartaa adoo safar u socdo yaa jidka qubuuro aad ku aragtaa ku leexan kartaa ile qasadkaagu ma ahan qubuurahaas ma ogtahay sida nebiguba uu sameeyey sala allahu alayh waali wasalam mar mararka kamid a marka qasab ma aha qofka ziyaaro sameeyaa inuu safrana qasab ma aha safarku marka waa mamnuuc ziyaaraduna way banaan tahay marka haddii qofka la yidhaha war safarku waa mamnuuc haddii uu yidhaahdo ziyaaradii baa la diidayaa axaadiistan ou keeno waa nin wax un isku gargaraacayo marka ma ma yani ziyaaradu waa way jirtaa ziyaara sharciya laakiin habkii nebiga wax u ziyaartay aan ku ekaano midda kale aan ka dayno ziyaara shirkiya waxaa la yidhaahdaa waa midda qofku uu qubuuraha wuxuu u booqanaya ay tahay inuu soo baryo qubuurihiibuu booqanaya wuxuu ugu socdaa inuu nadar ka soo xirto inuu korkooda wax kusoo qalo wuxuu u socdaa inuu soo baryo waa ziyaara shirkiya midaas ziyaara shirkiya ayaa la yidhaahdaa taas maxaa yeelay shirki baa ku dheehan shirki ayaa ku dheehan in badanoo dadka kamidana ziyaaradooda waa noocaas oo haddii la yidhaha maxaad xaggee u socotaa ziyaaradii hebel maxaa ugu socotaa nadar baan kasoo xiranaa buu ku leeyahay ama nadar aan ka xirtay baan geynayaayou kuleeyahay nacam saliid iyo yacni wax unba wadaa alaab nacam oo dadkeen hadda badana caamada amaba garanayo ziyaaro maxaa loo ziyaartaa aakhira in lagu xusuustaa maya ziyaarado dowliyadaa lasoo buu kuleeyahay nacam dadka caamada agarkooda nacam xaqiiqo jirta tan shirkiyada marka waa taasa nadar in laga soo xirto in lasoo baryo in lasoo dawaafo waxyaabahaas ziyaara bidciyana waxaa weeyaan shirki ma sameynayo laakiin ziyaaradii waa u safray safar buu u galay ziyaaradii waa ziyaaro bidciya waa bidco waayo nebiga lama imaanin safarkaas marka saddexdaasay ukala kala qeybsamaysaa nacam sheikhulislaam ibnu taymiya waa ka hadlaa meelo badan uga hadlay istixbaab ziyaara sharciya kitaab la yirahduu leeyahay ama aliqnaa-iya kitaab la yirah aradda cala aliqnaa-i aljawaab albaahir fi ziwaari almaqaabir ayuu leeyahay kitaab kale ah markii ugu dambeysana risaalow ka qoray masaladaa ku saabsan culimmada aqwaashooda bis bouna soo guuriyey xataa isaga ra'yi kama muujinin keliya aqwaalu lculamaa almutaqadimiina minhu ayuu soo guuriyey marka qowl cusub lamaba imaaninba laakiin qowl cusub waxaa la yimid qofka dhahayo ziyaarada qubuurta waa loo safri karaa waana mustaxab weliba waa sunno qofka dhahayo wax uu haysta male oo culamo <clears throat> oo subki ka horreeyey ma jiro qof yacni subki ka horreeyey oo yiri waa waa sunno in loo safro qubuuraha ma jiro intii ka horreysa waxay ahaayeen qaar dhahayo waa bannaan tahay iyo kuwa dhahay maya ma bannaano oo adilla haysto fahamka asxaabtuna wuxuu taageerayaa iyo xadiidka qolada dambe ee ma loo safri kar karo dhahayso midda yacni shirkiga ku dheehanna culummadu waa isku waafaqsan yihiin inay xaaraam tahay iyada inaan qabri la baryin oo nader laga xiranin culummada madaahibta afarta waa isku wada waafaqsan yihiin ayb haddii la yidhaha aimada shaaficiyada lasoo sardiyo aqwaasheedana waxaa laga helay intaasoo qowl nacam ayaad arkeysaa nacam haddaad doontana yacni waxaad eegeysaa kutubaha fiqiga xataa marka al aymaan wanuduur ay ka hadlayaan nadarka markay sheegayaan nadarka yacni owliyada iyo laga xirto iyo dadka aan ilaahay keyrkii laga xiranaayo xukunkiisa meeshaasay uga hadlaan fuqahada shaaficiyada nacam maqrisina sidoo kale iyaguna isagoo laftirkiisa ziyaarada wau kala qeyb qeybinaya marka calaa kullin ziyaarada waxyaabaha ku tacalluqa waa un taas can buraydata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa nahaytukum inaan idinka reebay can ziyaarati lqubuuri qubuurta booqashadeeda markii hore fazuuruuhaa booqda hadda oo qubuurihii ziyaarta oo booqda rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiidkan eh, in la nasakhay xukunkii hore u jiri jiray ee ahaa in nebigu uu reebay qubuurta in la booqdo markii hore waa reebay markii dambena waa ruqseeyey markii horena maslaxada loo reebay waxay ahayd in badan oo dadka ayaa markaasba waxay ku dhawaayeen shirki marka waxaa saddan lidariica dariicadii shirkiga qofka gaarsiinaysay o dhanba in la awdo dabcan waana sida ay tahayba nacam ee markii dambena masaalixda maslaxada ku jirto qubuuraha in la booqdo iyo mafsadada ku jirtaa waxaa badatay maslaxada ku jirto oo in aakhira lagu xusuusta taasaa badatay markaasaa markii maslaxadu ay badatay yaa la nasakhay xukunkii naskiguna waxa u khuduucaa masaalixda iyo mafaasidda nacam <coughs> kuntu waxaan ahaa nahaytukum inaan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta booqashadeeda markii hore fazuuruuhaa booqda rawaahu muslim oo hadda qubuurihii marka ziyaarta oo booqda amarkan marka waa amru nadbi waa amar sunno ah waa amar waajiba ma aha ibnu xasmi baa isaga wuxuu yihi waa waajib qubuuraha qofka inuu hal mar booqdo cumrigiisa isagoo amarkan si oo u qaato laakiin amarku waa amru istixbaab saasay culamada jumhuurta u badan yihiin rawaahu muslim can caaishata radi allahu canha qaalat culimmada qaarkood waxaa jira nahyiga keliya ogaa oo amarka aan ogeynna waa jiraan oo iyagu yacni ziyaarat lqubuur karaahaystayba oo diidayba kulliyanba iyaguna waa jiraan ibnu xajar fatxiguu ku sheegaya nacam oo wuxuu leeyahay weliba waxaa dhici karta inaynan maqlin ogolaashadii dambe inaysan maqlin oo aynan soo gaarin nahyigii ay ogaayeen marka qofka noocaas oo kale hadda yacni waa cudurdaar buu leeyahay wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa kulamaa markastoo kaana leylataha habeenkeeda uu yahay min rasuulillahi sala ll ly salam yakhruju inuu baxaayo min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ila albaqiici oo uu baxaayo fayaquulu wuxuu dhahayay assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin nabadgelyo korkiina ha ahaato allah idin nabadgeliyo daara qowmin mu'miniin qowm mu'miniina yacni degmad degmadooda wa ataakum wa ataakum waa idin yimid maa tuucaduuna wixii la idin yaboohayay hadan berri mu-ajaluuna kuwa waxaan nahay la eh, lawaqti eh, eh, la madaleeyey oo madal ama yacni waqtigooda la og yahay oo yacni waqti leh iyaga laftirkooda isagaa iska hadlaya markaa nacam hadan berrita mu-ajaluuna baana kuwo waqti leh ay dhintaan annaga laftirkeena wa inaa in shaa allahu bikum in shaa allahu haddii uu alla doono laaxiquuna bikum kuwa idinka idinsoo haleelayaan nahay allahuma kfir liahli baqiici lgarqad ilaahu reer baqiic baqiicu lgarqad waa qubuurihii muslimiinta dadkooda ilaa dadka ku aasan ilaah u dembi dhaaf rawaahu muslim marka ziyaarada muhimadeeda waxay tahay marka meyd meydka in la salaamo loo duceeyo muhimad waa intaas nacam qofkuna uu ku waansamo aakhirada uu ku xasuusto marka tadakuru laakhira mowt meydka in loo duceeyo maadaama camalkiisii waa dhammaaday meydkani marka ducada way anfacaysaa laakiin in isaga la baryo meesha kuma jirta nacam dadkaa isaga soo darsaday ziyaaraduna waxay ka mid tahay acmaashaas guud ee nebiga looga dayanayo ee nebigu waa amray habbowna u sameeyey habkii oo u sameeyey yaa looga dayana sida salaadaba nebiga oo u amray allana oo u amray haddana nebigu oo hab u tukaday habkii u tukaday oo kale yaan u tukanaynaa ziyaaraduna habka u booqdoo kalean u booqanayna xukuma kala duwana laakiin ninkii iskala boodo fazuuruuhaa sidau doonana wax u ziyaarto waxaa la leeyahay yacni aadaabtii ziyaaradana nebiga waa inaad ka qaadataa nacam baqiic marka meesha saxaabada ku dugnayd weeyaan waxaan marka qb bidcadan qubuurahana lama aqoonin yacni saddexdii qarni ee fadliga badnayd wax bidca qubuur lama aqoonin akri haddaad doonto waxaa laga alifay qubuur iyo yani iyo ziyaaro iyo ziyaaraadkan hadda dadku waxa ay u yaqaanaan ziyaaraadkan shirkiga ama bidciga bidci ziyaaraadka bidciyada kulligood waxay yimaadeen bacda alquruuni athalaathay imaadeen hadday khayr tahay saxaabada xilligooda la arki lahay nacam marka waxaan waa iska faataa dhug weeyaan wax khayrana ma aha wax macnolena ma aha hadday macno leeyihiin saxaabada iyo taabiciinta iyo yaa lagu dhex arki lahaa Eh, walidaalika ninka ugu horeeyay hadda waxaan yani qisaskaan waxaan ku saabsan qoro wuxuu ahaa nin la dhihi jiray annucmaan ibnu lmufiid annucmaan ibnu lmufiid oo raafido aho shiici ah buu ahaa nacam isagaa waxau qoray xaju lmashaahid waalqubuur mashaahidda waa meelaha yacni awliyada lagu arkay iyo waa ku aasan yihiin meelaha la yiraha iyo qubuuraha xajka la xajiyo loo qasdo shiicadu xaj bayba dhahaan ba iyaga xaj ayay yihaahaan nacam ficlan waana tahay xaj yani xaj waa qasad ilan ma og tahay nacam walidaalika marka qubuurihii waxay sameynayaan ilaa ay waxaa laga meelaha qubuuraha qaarkood waxaa dhacayso inta timaado yani labalaab dadka xajka tagay dhan yihiin nacam qubuurahan yani weliba laa siyama shiicada xusein iyo najaf iyo meelahan kale yani muuse alkaadim iyo shan milyan lix milyan baa tegaysa nacam xajkuna intaa ma tagto marka xajka iyo yaa fadli badan meelahan xajka laa shaka xajka arkaanul islaam buu ka mid yahay ayb falsafo waxay la imaanayaan marka xajka maxaa yaalay kule dhagaxaa taalle nacam waxaa lagu dul wareega waa dhagaxe meeshaana waxaa ku jira dhiiggii rasuulkau kuleeyay nacam waa iska falsafa waay waxaas oo kale nacam dad agtooda ay ka gadmaysaa jira laakiin dhiigga yacni wiilkii rasuulka dhiiggiisa iyo yacni halagu cibaadaysta lama dhihin hala kor wareega lama dhihin maogtahay laakiin meeshaan arkaan buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah ana maxamedan rasuulu llah wa iqaami asalaa wa iitaai azaka wa sawmi ramadaan wa xaji ilbeyt nacam waxaas dhan u rabaa marka inuu duugo marka waxyaabo iyadoo weliba qubuurahan lagu sheegayo agharkooda waxa ku jira sax maba ahanba xataa nacam oo najaf hadda meeshaan ay shiicadu tagto najaf la yiraahdo cali bn abi aalib kuufow ku dhinta najaf kuma duugna ibnu kathiirna albidaaya wanihaaya wuxuu leeyahay meesha axadka ku duugan waa mugiirat bnu shucba ma ahan cali bn abi aalib oo wuxuu leeyahy hadday shiicadu ogaa lahayd qofka meesha ku jira inuu mugiiro ou yahay waa meeshay ka bax waa yacni si xun bayba ugeli lahaayeen buu leeyahy ile mugiira wuxuu ahaa eh, yani mucaawiye iyo yani iyo khaliifo u meesha mas-uul uga ahaan jiray nacam marka meel waa is waa iska lug go-an yihiin wahaakada axmed ilbadawi isaguna danda lagu ziyaarto ilaa saddexda milyan ay tegayaanna nin la yaqaan ma ahanba nacam nin qarnigii toddobaad noolaa oo aan kutubta taraajumta ku qornayn waa nin weli weyn la leeyahay hadda xagu ka yimid marka nacam ummadda waxbay qori jirta waagii hore nacam nin qarnigii toddobaad noolaa oo diin u nisbo sheegto magac leh oo aan la qorin taariikhdiisa ma jirto axmed ilbadawi soo raadi hal taariikhdiisa nacam culimmadii hore waqtigiisii nooleed war wax hadala ma ka helaysid nacam dad hadda joogaa marka xikaayaad iyo waxbay ka sheeg sheegayaan de nin hadda jooga nin qarnigii toddobaad noolaa see xikaayo uga soo xikaayo uga shee soo uga sheekayn karaa naam marka waxyaabahan oo dhan waa wax dadka waqti badanna ka dhumiyo shirkina ku rido wax balaayo u horseeda weeyaan un wacan buraydata radia allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yucallimuhum inuu barayo fiiri marka nebigaa baraya idaa kharajuu hadday u baxaan ila almaqaabiri qubuuraha an yaquula qaa'iluhum midkooda odhanaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla addiyaar nabadgelyo korkiina aata dadka degmadan ku sugano oo min almu'miniina waalmuslimiina ah wa inaa anaguna in shaa allahu bikum laaxiquun kuwa idinsoo haleelayaan nahay as-alullah marka in shaa allah wuxuu u leeyay waa in iska tabarug ilaa waa la hubaa in la haleelayo oo la dhimanayo asalu llaha lanaa walakum as'alu llaha ilaahay baan su-aalanayaa lanaa annaga iyo walakum idinkaan idin weydiinaya alcaafiyata dhib iyo cadaab iyo fitan inuu idinaga caafiyo rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal mara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu maray biqubuuri lmadiina biqubuurin bau maray qubuur bilmadiinati madiina yacnii ku taalle madiina dhexdeeda ahayd fa aqbala calayhim waa soo qaabilay biwajhihi buu kusoo qaabilay faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum ya ahla alqubuur nabadgelyo korkiina ha ahaato ahluqubuur ahlu qubuurkaanow yakfiru llaahu lanaa ilaahay waa noo dhaafayaa yacni ha noo dhaafo waa khabarun bimacna ducaa yakfir llaahu lanaa alla ha noo dhaafo annaga iyo walakum iyo idinku antum idinku salafunaa kuwii naga hormarayaa tihiin wa naxnu anaguna bil athari raadkii baan nahay nacam waa idinsoo haynaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan marka dacfi baa ku sugan oo sanadkiisa qaabuus bnu abi dabyaan ayaa ku jiro fiihi liin nacam oo dacfi baa ninkan ku sugan marka ducooyinka hore unbaa lagu kaaftoomaya hadda nacam ayb amwaaddu marka waa kana adciyada nebiga intaanay ku dhammaatay nacam qur-aan inuu u akri jiray lagama hayo rasuulka sal ll ly slam halkaana lagu qori lahaa nacam soo ma garan in qur-aan nebigu oo u akrin jiray amwaadu qur-aan uu gaarayo imaamu shaaficina ma qabin oo wuxuu dhihi jiray masaladan oo masale qeyb ah waay meydku wuxuu ku nafcinayo oo uu ku intifaacsanayo annaga ma ogaan karno caqli ma lagu ogaan karo waa in nas ou jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu sheego nebigiina nooma sheeginoo nama dhihin amwaadda hadday dhintaan qur-aanku akriya qur-aanka waa gaarayaa nama dhihin see lagu ogaaday marka qur-aanka inuu anfacayo oo uu gaarayo ma la oga maadaama aan la ogeyn waa laga joogaa marka naam waa laga joogsanayaa madhabka imaamu shaaficina waa sidaas baabu karaahati tamani lmowti geerida tamaninteeda in geeri la tamaniyaa nicib la nacay ayuu u baab yahay bisababi durin dhib dartiis nasala bihi qofka kusoo degay dhib yacnii qofka ku yimid ee qofka kusoo degay darteed in markaa yacni loo mawd oo u tamaniyo oo is yiraa alle allow yaa ku dila yacni ma iska dhimatid oo is yiraa walaa ba'sa bihi dhibaato male buu yihi likhawfi lfitnati qofka inuu geeri uu tamaniyo liajli khawfi alfitna fitna ka cabsasho oo ka cabsanaya darteed fi diini diinkiisa dhexdiisa uu ka fidnoobo yacnii fidno uu diinka ka fidnoogo cabsi uu ka cabsanayo daraaddeed inuu geeridii markaa uu u tamaniyaa way bannaan tahay laakiin dhib kalaa ku ayaa ku yimid qofkan oo taa darteed marka inuu iska tamaniyo inuu dhinto ma fiicna naam labada marka waa kala saaran tahay maxaa yeele diintu waa raasumaal inaad iska dhimataa ku roonaa adoon fidnoobin inaad intaad iska noolaato diinka uu kaa fidnoobo walciyaadu billah naam <clears throat> can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa yatamanayanna yaanu tamaninin axadukum midkiin almowta geeri imaa muxsinan sababta waa maxay imaa muxsinan imaa an yakuuna inuu ahaado un muxsinan qof wanaag samaynayo falacalahu markaa wuxuu mudan yahay yasdaadu inuu kororsadaa laga yaabaa ixsaanka uu sii wado wa imaa musii'an wa imaa an yakuuna musii'an ama inuu yahay nin xun oo xumaan samaynayo falacalahu waxaa laga yaabaa yastactibu inuu iscanaanto oo uu markaa towbo keeno falacalahu wuxuu mudan yahay yastactibu inuu marka ilaahay subxaanahu watacaala oo usoo laabto oo uu iscanaanto oo uu iscataabo dabadeedna marka ilaahay de u dembi dhaafo marka nolosha qofka mu'minkaa mar walba waa wanaagsan tahay quus nolol laga quustay maahan qofka inuu geeri uu ku doonto marka iyada xaggee joogtaa qofku inuu marka isdilaba asaga inuu tamaniyaa la diidaya geeri inaa iska ilaahumaan iska dhinta inaad tiraahdid baa la diidayaa liajli dhib adduunyo dartiis inaa isku dishid iyada warkeedaa qofkii isdilo aakhira shaygii oo isku dilay isagoo watou naarta gelaya nacam markaasu naarta marka hadday midi ahayd iyo hadday xabad ahayd hadday sun ahayd iyo wixii uu markaa isku dilayba ayb whada mutafaq calayhi wahada lafdu lbukhaariy wafii riwaayati limuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli الله sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yatamanayanna axadukum lmowt midkiin yaanu geeri tamaninin walaa yadcu bihi younan ku ducaysanin geeri min qabli an yaatiyahu intounan u imaanin ka hor maxaa yeelay inahu idaa maata haddii uu dhintay insaanku inqadaca camaluhu camalkiisa waa go wa inahu isagu laa yasiidu lmu'mina mu'minku kororsan maa ku kordhin maayo cumruhu cumrigiisa ilaa khayran unbuu ku kordhiyaa wa inahu shanigu waxa uu yahay laa yasiidu kordhin maayo laa yasiidu ku kordhin maayo almu'mina mu'minka kusoo kordhin maayo cumruhu cumrigiisa yani cumrigu qofka mu'minkaa kuma soo kordhiyo ilaa khayran unbuu kusoo kordhiyaa ayb tanna marka cillo kalau ku darayo innahu idaa maata inqadaca camaluhu haddaad geeri tamanisid oo aa geeriyooto aa dhimato camalkaagiibaa dhammaanaya oo go-ayo marka ha tamaninin geeri marka waxbaa rajaynine yacni waxaa weeyaan dhib kugu soo degay darteed ha u tamaninin ee alla barya un qofka inuu la yimaado hadday qasab ku noqotana waa sheegi doonaa yani xadiidkan soo socoto yaa noo tilmaamaya wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxyaabahan oo dhan mariidkana waa qusaysa axkaamu lmariid qofka jiran axkaamtiisa waxaa dhici karta qofka inuu jirado xanuun xun xanuun dhib badan uu ku dhaco qofkii uu yiraah alla iska dhintan oo geeri iska tamaniye mar walba oo waxaana laga yaabaa xanuunkii in kafaaro oo u yahay dembi dhaaf u noqdo isagii waxaa laga yaabaa in xanuunkiiba ilaahay ka badbaadiyo oo uu noqdo markii hore inuu xumaa oo qof wanaagsan dib uu ka noqdo ma ogid marka waxa wanaagsan waxay tahay khayrka iyo sharta aduu ma kala garanayside yani waxaa weya ma-aalka umuuraha waxay ku dambeyn doonaan khayrkooda shartooda ma taqaanid marka inaa alla bariso un wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam laa yatamanayanna axadukum midkiin younan tamaninin almowta geeri lidurin lisababi durin dhib dartiisoo nasala asaabahu asiibay fain kaana haddii uu yahay laabudda faacilan mid lagama fain kaana haddii uu yahay laabudda mid lagama maarmaan ah faacilan inuu samaynayo falyaqul ha dhaho allaahuma yaa allahu allow axyinii inoolay maa kaanat ilxayaatu nolosha intay tahay khayran li mid aniga ii kheyr badan intay nolosha ii kheyr badan tahay ilaahu inoolee sida ha yidhaahdo allaahuma yaa allaahu allow axyinii inooley maa kaanat ilxayaatu muddata kowni alxayaati khayran lii inta ay noloshu tahay mid aniga iyo khayr badan waa masdariya maadu marka nacam masderiya darfiya weyaan watawafanii ilaahu i oofso idaa kaanat ilwafaatu geerida haddii ay tahay khayran lii mid aniga iyo kheyr badan muttafaqun calayhi haddiiba aada geeri tamaninaysana sidaan dheh ilaahu hadday geerida kheyr ii tahay idil hadday nolosha kheyr ii tahayna ilaahu inoolay mataqaanid ilaa mid adiga mustaqbalkaaga u fiicane mutafaqun calayhi wacan qays bni xaazimin can qays bni abi xaasim qaala waxa uu yidhi qays wuxuu ahaa yacnii raggii taabiciinta waaweynaa oo ilaa waxaa la yidhaahdaa cashara almubashariin ayuu wax ka wariyey tobankii saxaabo waaweyn buu soo gaaray qaala waxa uu yihi dakhalnaa calaa khabaab ibni larad saxaabiga ayaan usoo galnay radia allahu canhu nacuuduhu annagoo booqanayno walxaal qad qad isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba gubis toddoba yacnii gubnood isagoo isku dhigay oo daawo ka raadinaya markaa dabcan ayaan eh, soo booqanay buu yidhi fa qaala waxa uu yidhi ina asxaabanaa asxaabteenna alladiina kuwaas oo salafuu hormaray yacnii asxaabteennii dhimatay ee annaga naga horreyso naga hor dhimatay madow way tageen buu yidhi wal iyada oo lam tanqushum dunyaa adduunye aynan nuqsaaminin iyadoon adduunye waxba aynan ka nuqsaaminin bay tageen oy dhinteen yacnii ajarkoodii waxba kama cunin adduunyo badan ma helin waa iska dhibaatoonaayeen ayagoo dhibtoon oo aan xoolo haysanin oo aan noloshoodu ay adag tahay bay dhinteen marka ajarkoodii dib baa loogu dhigay ayaga ajarkoodii dib ayaa loogu dhigay wa inaa anaguna waxa uu yihi asabnaa waxaanu helnay oo asiibnay maa laa najidu wax aanan u helayninba lahu shaygaasi mawdican boos aanan u helaynin ila turaab ciid ma ahan nacam annaguna xoolihii iyo waxintaan iska helnay wax aanan boos u haynin ayaan asiibnay buu yidhi annaga wax aanan boos u haynin ayaan yani adduunkii baa naga batay meelaan kala dhignaan waynay ayb ayb maa laa najidu lahu wax aanan u helaynin mawdican boos ila turaab ciid mooyaane waxaa kaloo lagu macneeyaa la yiraahdaa yani xoolihiia inta naga bateena qaarkood xadid cabsasho aan ka cabsanayna inna laga xado iyonan meel kaleba u haynin ilaa inaan dhulka ku duugno ma ahani nacam macnahana waa lagu macneeyaa yani riwaayada tirmidi waxayba leedahay laqad ra-aytunii maca rasuuli illahi sala alla ly slam nabiga xilligiisa ayaan is arkaayu yidhi saxaabigan laa amliku dirhaman anoon hal dirham haysanin waina fii jaanibi beyti l-aana arbaciina alfa dirham maantana wuxuu yihi gurigeyga dhinaciisa afartan kun oo taa loo yihi xilliga nebiga aan la joogin hal dirham ma haynin buu yii de hadday lacagtaas tirada badan khayr leedahay xilligii rasuulkaa la heli lahaa sala allahu aleyh waali wasalam nacam lama helin xilligaas dadkuna waa ka fiicnaayeen xilliga rasuulka xilligii ka dambeeyey xilliga rasuulka unbaa fiican mar walba ayb wuxuu yidhi marka uma ataynaahu walowlaa ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu walowlaa haddii lala yahay buu yihi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga nahaanaa inuu naga reebay an nadcuwa bilmowti geeri inaan ku alla barino la dacawtu bihi waan ku alla baryi lahaa nacam haddii alla o nabiga ounan naga reebi lahayn inaan geeri alla weydiisano geeriyaan ilaahay weydiisan lahaa buu yihi nabigaan naga reebay sidaabaaaanan u weydiisanaynin uma ataynaahu maratan ukhraa mar kale ayaan u nimid buu yiri khabaab ibni larad wa huwa isaga oo yabnii dhisayo xaa-idan derbi oo lahu isaga usugnaaday isagoo dayr yacnii dhis iyo dhisaya naam derbi yaroo gurigiisa ka dumay isagoo habaysanayo dhisanayaan u nimid fa qaala markaasuu wuxuu yihi ina almuslima muslimku la yu'jaru waa la ajar siinayaa fii kulli shayin shay kasta yunfiquhu ou bixinayo ilaa fii shayin shay mooyaane yajcaluhu ou yeelayo fii hada turaabi ciidan muminka wax kasta ou sameeyo waa laga ajarse wax kasta ou nafaqeeyo ou bixiyo waa laga ajarsiinayaa ilaa fii shayin shay yajcaluhu ou yeelayo fii hada turaabi yani wixii adduunye ama dhismo ku saabsan ama beero ku saabsan iyo wixii lamida un hadda ma ahnin ee adduunye ahaan ugu nagaanayso muttafaqun calayhi wa hada lafdu riwaayat lbukhaariyi ilaa fi shayin yajcaluhu fii hada turaab yani wuxuu ujeedaa waxa uu dhismahu ka wadaa sababto waa ah dhismaha dhulkaa la geliyaa aas aas baa la jeexaa markaasaa dhulkiiba aas-aaskii la gelina hadday dhis tahayna waa in dhulkii la qodo oo dabcan dhulkii la geliyo shay yani bani aadamka oo dhulka gelinayo maaha inta kale waa laga ajarsiiyaa laba xaaladay ugu kala yimaadeen laba laba waxyaabood buu marka u kordhiyo u sheegay nacam macalushaahidka marka waxay tahay walowlaa ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nahaana an nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi nebiga inuu reebay yacni in geeri lagu alla baryo oo la yidhahdo ilaahu iska kaydil dil nacam hadday lagama maarmaan kuu noqoto dabcan ilaahu hadday nolosha khayr ii tahay noole hadday geerida khayr ii tahay ilaahu idil sidaa inaad tiraahda shaygu haddii uu yahay wax diin ku saabsan fitna caama oon laga badbaadi karin oo diin diini abaa dhacday oo diintaadii taabanayso laga yaababa diinkii ina uga inaad uga laabato halis a ugu tahay taasoo kale marka waa la dhihi karaa ilaahuw igu oofso fitnadan iga oofso oo <clears throat> abu hurayra waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray ilaahu waxaan kaa magangelayaa min imaarati sufahaa ama min imaarati sibyaanha ilmaha yaryar kolka ay madax noqdaan iyo sanata sitiin ilaah waa i gaarsiinin buu dhihi jiray nacam konton iyo sideeddii meelahaasuu dhintay abu hureyra radia allahu canhu nacam sanadkii lixdanaadna waa marka dadka dhallinyarada inay madax noqdaan ay bilaabatay waay waa yasiid ibnu mucaawiya sanadkoo madaxtinimada qabtay waay marka wixii hadda diin ku saabsanoo diin ula u noqonayo qofku wuu dhihi karaa tana baabu lwaraci wa tarki shubuhaati baabu lwaraci xalaal miiradnimadii ayuu u baab yahay qofku inuu xalaal miirto wa tarki shubuhaati waxyaabaha shubhada ku jirana laga tago laga dheeraado baabkan u baabiya qaala allahu tacaala alla waxau yihi wataxsabuunahu waxa ay moodayaan hayinan wax fudud shayga ay afka ka sheegayaan waa qisatul ifki hadalladan ay wareejinayaan ay qaadqaadayaan waxay u malaynayaan wax fudud wa huwa isaguna cind allahi ilaahay agtiisa cadiimun wax weyn weeyaan marka waxau ka wadaa musanifku shay adiga aada fududaysanaysaa dhici karta inuu halaag yahayba walciyaadu billah wa qaala tacaala alla waxau yihi ina rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi mid yacnii kuurgelid u saaxiiba weeyaan oo addoonkiisa si fiican ugu kuurgalo oo uunan marnaba ka baxsan karin wa can inucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquul isagoo leh ina alxalaala bayinun xalaasha waa caddahay wa ina alxaraama bayinun xaaraamtana waa caddahay wax cad wa beynahumaa dhexdooda waxaa ah mushtabihaatun waxyaabo isku eg eg oo dhinac xalaasha ka shabaho dhinac xaaraanta ka shabaho waa kaa laa yaclamuhunna ounan ogeyn kathiirun in badan ma oga oo min annaasi dadka ka mid ah waxaa laga qaadanaya xalaasha waxaa ka mid a ah waxyaabo cadcad qaar hadda waxaa weya muslimkao o dhanayba u caddahayba waxaa la la yidhaha almacluumu min addiini bidaruura waxyaabaha qof kastoo muslima ah oo iska garanaya inay xalaal yihiin wa ina alxaraama bayin xaaraantana waxaa ku jira waxyaaba qof kastoo muslima ah oo garanayo ka laxmi lkhinziir oo kale hilibka doofaarka khamriga oo kale muslim walbaa waa yaqaanaa inay xaaraan ay tahay taas ko ee qaarkood waxyaabaha qaarkoodna de culummada waa u caddahay xalaashuu ku tirinaya ama xaaraantii ugu caddahay wa beynahumaa xalaasha iyo xaaraanta waxaa udhexeeya mushtabihaatun waxyaaba isku egeg oo xalaashana dhinac ka shabaho xaaraantii dhinac laa yaclamuhuna kathiiru min annaas in badan oo dadka kamida ma oga waxaa laga qaadanayaa bay culimmadu yidhaahdeen in badan oo dadka kamida ma oga qeybta ay ku dari lahaayeen ma oga laakiin in yar oo dadka kamida oo ogaa jirta marka nacam waana dadka ahlucilmiga ah nacam oo qofka ahlucilmiga shaygan adiga mutashaabiha kaa ah mushtabiha adiga yacni shaygan xalaashiis xaaraantiis aada kala garan weysay haddii nin ahlu cilmi oo raasika loo geeyo xalaal buu ku daraa ama xaaraanta nacam laakiin dadka badankood aqoon darada darteeda waxay keenaysaa inay shubha yani ay shubha ku noqoto faman itaqa shubuhaati shubuhaadka qofkii ka dhowrsado oo ka dheeraado istabra-a lidiinihi diinkiisa baraa-a ayuu u dalbay faman itaqaa qofkii ka dhowrsadaa shubuhaati waxyaabaha shubuhaadka ah istabra-a lidiinihi diintiisa ayuu fogaansho dhibaatada uu kala fogaado ayuu diintiisii u raadiyey oo u dalbay istabra-a waa siinkaa iyo ta'daa dalabay tusayaan nacam istabra-a ay dalaba albaraa'ata waa nacam baraa-a iyo yacni nabadgelye ayuu dalbay lidiinihiba u dalbay diinkiisoo nabadgelye u dalbay wa cirdihi iyo sharafkiisa sharafkiisa sidau ugu dalbay waxay tahay shaygan waa shubho shubhaha iska ahaadaba haddana laakiin cirdigiisii waa taaban karaayo dad badan oo shaygaas yacni inuunan wanaagsanayn u arko ayaa markay ku arkaan isaga sharaftiisii baa wax isdhimaaya marka nacam sharaftiisii baa isisii dhimayso waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati shubuhaadka qofkii ku dhaco waqaca fi lxaraami xaaraamtii buu ku dhacay jumladan iyadana macnaheeda waxaa laga wadaa qofkii shubuhaadka aan ka fogaanine ku dhaco marka dambe xaaraantu ku dhacaa saas weeyaan ee macnuhu ma ahan bimujarad ou shubuhaadkii ku dhacay xaaraan bouba ku jiraa ma aha xaaraan buu iskaga jiraa ma ahan macnuhu waxaa weeyaan qofku haddii uunan ka dheeraanin shubuhaadka shayga xaaraantiisa xalaashiisa aan la kala garanayn hadduunan ka dheeraanin marka dambe wuxuu u dambaynayaa ou fududaysanaya xaaraantii markaasuu xaaraantii ku dhexdhacayaa macnaha marka waqaca fi lxaraamida dambe waa mustaqbalka nacam mithaalka iyo tusaalaha ayaana caddaynaya sidaa in loo jeedo culummada marka waxay yidhaahdaan shubuhaa yacni mutashaabihaadka yacni mushtabihaadka waxyaabahan yani shubhada ay ku jirto qofka ay u wanaagsan tahay inuu ka dheeraado waa qofka xaaraanta cad ka dheeraaday shaksigu markuu xaaraanta cad ka dheeraado markaasuu shubha inuu ka dheeraadaa ay u fiican tahay laakiin hadduu xaaraantii ku jira caddayd shubahaadkiina iska ilaaliyo waxuu u shaqeynayaa si qaab daran qofkaas nacam oo ibnu cumar baa nin u yimid radia allahu canhumaa niman reer ciraaqa u yimaadeen markaase waxay yidhaahdeen maa taquulu fii muxrimin maxaa leedahay wiil qof muxrima qatala bacuudatan nin muxrima oo dhilmaanyo ama kaneeca dilay ka waranay dhahan maxaa laga rabaa nacam dhiigga marka kaneecaday iska ilaalin ayaga nacam markaasuu ibnu cumar waa dareemay markaasuu wuxuu yihi yaa ahla alciraaq maa akhara tacanutakum reer ciraaqoo madax adeegiinu badanaa buu yihi nacam waxaad dili waxaad disheen buu yihi nebiga wiilkii oo awooga u ahaa watas'aluunii can dami lbacuud dhilmaayana waa i weydiineysaan dhiiggeeda nacam marka muxuu ku taraa qofka inuu dhilmaayo dhiiggeeda ka hadlo hadduu dad dad muslimiin hadduu laynayo nacam waxba u tari maayo nacam marka shub waxyaabaha mushtabihaadka waxay anfacayaan inuu ka dheeraado qofka xaaraanta ka dheeraada cad shasi markuu xaaraan cad uu ka dheeraado khamrigii marku ka dheeraado markaas wixii mutashaabihaad oo kale ha ka hadlo oo ku saabsan cabitaanada iyo waxa lamidka ah laakiin hadduu khamradii cabayo mutashaabihaadna oo ka dheeraanay wax shubha ku jirtana waa ka dheeraanay wax soconay maaha ka raaci yacni mithaalkiisu waxaa weeyaan ka raaci oo kale raaci nacam ka raaci yacni qowsaar nin arrin yani xoolo la jir ah kaas oo yarcaa raacaya xawla alximaa <clears throat> xawla alximaa yacni xero yacni sheed ama xero yacni agagaaraheeda ku raacayo oo kale weeyaan tusaalihiisa yuushiku waxaa dhow an yartaca fiihi xoolihii marka inuu daajiyo xerada dhexdeeda ayaa dhow alaa hooy waina ina likulli melikin boqor kastaa ximan sheed ayuu leeyahay ama xero alaa hooy waina ina ximallaahi alla sheediisa ama xeradiisana maxaarimuhu weeyaan waxyaabaha uu xarimay alaa hooy wa fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa a mudqatan cad hiliba idaa salaxad hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirka o dhan uu hagaagayo waidaa fasadad haddii ay fasaadana fasada aljasadu kulluhu jirka oo dhan ou fasaadayo alaa hooy wahiya alqalbu waa qalbiga taas xubintaasi waa qalbiga marka nebiga tusaalaha uu bixiyey waxaa weeyaan nin marka boqor sheed ama xero uu xirtay ee uu yidhi xoolayaan lasoo gelinin ninkii raaci ah ama qowsaara ee ku raaco xerada agagaaraheeda xeradii ma dhex gelinin laakiin geesaheeduu ku raacaya marka dambe waa gelaysaa soo maha xoolihii xeradii bay gelayaan saas oo kale waa tan marka xerada marka waa xaaraanti agagaarihiina waa mutashaabihaadkii mushtabihaadkii naam haddii marka mushtabihaadka iyo adiga uusan idiin dhexaynin yacni wax badan marka dambe xaaraanti unbaa ku dambeyneysaa kadibna nebiga qalbiga ayuu ka hadlay oo cad hiliba oo jirka ku taallo waxaa jirta hadday hagaagto jirkao dhan uu hagaagayo hadday fasaadana jirkao dhan uu fasaadayo waana qalbiga buu yiri <clears throat> marka qalbiga isagaa asala jawaarixda kalena waa furuuc xubnaha kale <clears throat> jirkuna wuxuu ka tarjumaa qalbiga qofka jirkiisu haddii uu acmaal fiican ka sameeyo qalbigiisu waa wanaagsan yahay haddii acmaal fiican uunan ka sameyneyninna qalbigiisu waa xun yahay sidaa darteed dadka dhahaya yani wax walba qalbiga waayo wax walba qalbiga waa sax laakiin haddii qalbigaagu fiican yahay jirkaaga waa fiicnaan lahaa nacam qofkii waxaa laleeya war ilaahay ka cabso waxaan sameey waxaan baa lagaa rabaa kan waxaan qalbiga waayo kuleeya wax walba haddii qalbiga yani isagoo acmaashiisu xuntaaba wuxuu leeyay qalbigaygaa fiican waa beentiis haddii qalbigiisu fiicnaan lahaa acmaashiisa waa fiicnaan lahayd nacam xadiidku saas waa macnihiisa nacam ayb wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga wajada tamratan timir ayuu helay fi dariiqi jidka ayuu ka helay faqaala waxa uu yihi lowlaa anii akhaafu yacnii haddii lala yahay anii anigu akhaafu inaan ka cabsanayo an takuuna inay tahay timirtaani min asadaqati timirta zakada timirtii zakada ama sadaqadii timirteeda inay kamid tahay haddii haddii haddii aanan ka baqi lahayn la akaltuhaa waan cuni lahaa buu yihi muttafaqun calayhi marka xalaal meeradnimo waa tan hadda timir dhul taalbau arkay meel taallo marka de wax hadda xaaraan cad nabiga sala allahu alayh wali wasalam kama kama ahayno sababtoo ah ee timirtan inay tii sadaqada tahay inaynan ahayn lama oga laakiin nebigu wuxuu uga tegay waxay tahay min baabi lwarac buu uga tegay inuu yani xalaal meeradnimada ku dadaalo oo xalaal meerto oo u dadkiina uu baro taas nacam waraca ama xalaal miiradnimada marka laga hadlayan culimada dhowr qeyb bay u qeybiyaan sida fatxulbaariga ibnu xajar uu sheegayo warac waxaa jira wanaagsan kan ambiyada iyo saxaabadu ay samey jireen inay xalaal miirtaan wixii shubha ka gasha ka dheeraadaan xalaasha ay ku dadaalaan xaaraanta ka dheeraadaan warac waxaa jira layidhaha waracu lmuwaswisiin dadka ahlu waswaaska waracooda nacam qofkan isaga unbaa iska cararaayo waxaan xaaraan ahayn buu ka cararayaa wax kastuu iska xarimayaa waa qalalaa hadhow marka nacam waa qalalaya jirkiisa o dhan waa qalalaya nacam kan lama cunaayo kan lama cunayo kan lama cunaayo kanna ma la cunaayo maxaa dhacay haddii la yidhaahdo wax baciida ah buu sheegaya ixtimaal yacni baciid ah oo shaygan uu xaaraan ku yahay uu sheegaya taas marka ilaa imaam axmed baa waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi nin baa wuxuu leeyahay baa la yidhi suuqa wax yaallo oo xalaala maba jiraanba markaasu wuxuu yihi haa-ulaai yuriiduuna an yufsiduu amwaala annaas kuwan ka dheeraadu yii iska daaya dadka maalkiisay rabaan inay fasaadiyaan yii nacam suuqan adiga dadka dadkan adiga yaa maalkooda iyo waxa ay haystaan see ku ogaatay adiga see ku xisaabteen qofka waa xalaal miiran karaa laakiin dadka amwaashooda inuu yiraahdo suuqa waxa yaalo o dhan waa xaaraan berri waxaa kusoo xigta xaaraan waxaan ahayn oo la cunaa ma yaalaan de mana ka maarmahayaan markau isqallajiye marka dambe waxaa laga yaaba xaaraanti inuu badsadaba isaga nacam oo dadkii u ka badsadaba waraca noocaas culamada marka waa ka digaan waracu lmuwaswisiina layihaha waa ahluwaswaaska waracooda marka ilaahay yani xalaasha ku dadaal xaaraanta ka dheeraaw wixii adiga shubha kaa gashay iska daa waa intaas ha dhaafin intaa wixii ka dambeeyo dee noloshii dhan baa waxaa isaga dhigaysaa cirhiini aada u badan ayb marka wuxuu yidhi lowlaa anii lowlaa haddii lala-yahay anii anigu akhaafu inaan ka cabsanayo an takuuna inay tahay timirtaani min asadaqati sadaqada timirteedii inay ka mid tahay la akaltuha waan iska cuni lahaa muttafaqun calayhi wacan nawaas bni samcaan radi allahu canhu qaal can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam albiru xusnu lkhuluq biriga khayrka xusnu lkhuluqi dabeecadda wanaagsan weeyaan wal dembigana maa weeyaan shay xaaka ku laablaabtay fii nafsika naftaada wa karihta aan nacday an yatalica calayhi nnaasu dadka inay kugu arkaan dembina waxaa weeyaan waxa naftaada kusoo noqnoqdo oodan ku deganayn dadka inay kugu arkaanna aadan jeclayn rawaahu muslim xaaka bilxaai lmuhmalati walkaafi ay taradada fiihi waxa ku soo noqnoqdo qalbigaaga wacan can waabisata bni macbadin radia allahu canhu qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan u imid faqaala waxa uu yidhi ji'ta tas'alu can ilbiri ji'ta ay aji'ta ma timid tas'alu adoo su-aalaya can ilbiri khayrka qultu nacam baan idhi haa faqaala waxa uu yidhi istafti qalbaka qalbigaaga jawaab weydii qalbigaaga ka jawaab dalab macnaheedu ma ahan masaa-isha diiniga qalbigaaga u celi ma laga wada nacam ee macnuhu waxay tahay shayga adiga qalbigaaga qofka mu'minka ah dadka ahlu iimaanka ah ee yacni khayrka u saaxiibka ah ee basiirada diiniga ah leh dadka ahlu cilmiga ah ee ahlu taqwada ah ee basiirada diiniga ah leh ile araggu moogta waa laba midna waa indhahan midna waa basiirada qalbiga ee aayaadka ilaahay lagu fahmo ee lagu fahmo yacni diinta yani shareecada lagu fahmo marka dadka ahlu basiirada leh basiirada leh iyaga yacni waxaa weya waxa qalbigooda ou kahanayo oo uunan ku deganayn marka kaas ayaa waxa uu yahay marka ismiga iyo dembiga nacam bistafti qalbaka marka marka uu leeyahay qalbigaaga jawaab weydii yacni qofka qalbigiisu basiiro uu leeyahay haddii shaygan uu arko qalbigiisaan ku degaynin marka ma jeclaanaya nacam albiru khayrka madma ilayhi nafsu waa waxay nafta ku xasisho wadma-ana ilayhi lqalbu qalbiguna uu ku dego walitmu dembina maa xaaka fi nnafsi nafta waxa ku laalaabto wataradada fi sadri xabadkana ku laalaabto wa in aftaaka annaasu dadka ha kuu jawaabaan hadday doonaan wa aftawka kuuba iftoodaan dadku hadday doonaan ha kuu jawaabaano iftaha ku siiyaan qalbigaagu hadduunan ku deganayn shaygiina yacni inaa iska dhaaftaa markaas wanaagsan oo ka xalaal meelato naam xadiidun xasanu rawaahu axmed waadaarimiyu fii musnadayhima wacan abi sirwacata bikasri siin lmuhmalati wa fatxihaa baa la aqriyay siinta la dhibictiro lahoos dhigo oo fatxa la kordhigo abi sarwaca iyo abi sirwaca labadaba cuqbata bni alxaarith radia allahu canhu anahu tazawaja wuxuu guursaday ibnatan gabar liabi ihaab ibni casiiz u sugnaatay yacni ihaab ibnu casiiz gabarow dhalay buu guursaday fa aatathu imra'atun haweenay baa u timid weliba hadda waxay ahayd haween madow bay ahayd nacam riwaayaadka qaar sidaa bay leeyihiin fa qaalat waxa ay tiri innii anigu qad ardactu waxaan waan nuujiyey cuqbata cuqba waan nuujiyey iyo walatii midda qad tazawaja bihaa oo guursaday anna asaga cuqba ayaa nuujiyey tan oo guursadayna anaa nuujiyey nacam ayb fa qaala lahaa cuqbatu cuqba waxa uu yidhi marka uu ku yidhi maa aclamu anigu ma ogi annaki adiga ardactinii inaa inuujisay anigu ma ogi inaa inuujisay walaa akhbartinii imana sheegin hadda ka horna iima sheegin walaa akhbartinii imana iimana sheegin adna hadda ka hor iima sheegin mana ogi marka waxa uu yidhi yacni kaanahu marka inuu tuhmaayo ama uu farku ku yacni godaayo ee uu leeyahy yacni waxaan haddii ay ama waa ii sheegi lahayd ama yacni waa ii sheegi lahayd ama ama waan ogaa lahay saasoo kale inuu leeyahay <clears throat> fa rakiba marka waa koray ilaa rasuulillahi rasuulka intii ka ayo gaadiid u raac yani farakiba wuxuu fuulay gaadiid buu fuulay ilaa rasuulilah rasuulka intii ka sala allahu alayh wali wasalam bilmadiinati madiina fa sa'alahu waa soo weydiiyey arrintii waxaa laga qaadanaya saxaabada arrimahooda diiniga inay aada masaa-isha diiniga inay aada muhiimad badan usii jireen oo ay gaadiid inta u qaataan oo nebiga u safraan si ay usoo ogaadaan xalaashii iyo xaaraantii <clears throat> ayb fasa'alahu nabiguu soo su-aalay faqaala rasuulullahi rasuulka wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam kayfa sideed u guursanaysaa kayfa ay kayfa tatasawaju sideebaad u guursanaysaa waqad qiila iyadoo la yiriba sidaan iyadoo sidaan lagu yiri sideebaad u guursanaysaa marka fa faaraqahaa cuqbatu cuqba waa faaruqe haweentii waa ka tega wanakaxat zawjan hayrahu <clears throat> nin kale ayay guursatay oon isaga ahayn waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan dhowr xugun axkaamta waxaa kamid a ah hal hal haween masaa-isha ku saabsan nuugmada hal haween waa la qaadan karaa qowlkeeda <coughs> marka culimadu waxay ka hadlaan tan oo kale shahaado miyaa mase waa min baabi eh, alkhabar <coughs> waxaa loo qaadanayaa markhaati ahaan mase waxaa loo qaadanayaa min baabi riwaaya oo waa shay bay uga qabraysaa ay u sheegaysaa isaga uunan ogeyn markaas <coughs> labadaasba waa lakala yidhaahdaa eh, bacdi alculamaana waxay dhahaan oo kale <coughs> kayfa waqad qiila meesha sidaas ah eh, macnaha nebiga waxau ujeedaa yani inuu ka xalaal miirto inuu ka xalaal miirto eh, hadda yani shay yani mar haddii sidaan la yiri waxaa ku wanaagsan inaad iskaga tegtid marba haddii shaki soo galay saa inay tahay marka macnuhu oo hadda xugun taxriim ah uunan ka dhalanaynin waxyaaba waxyaabahaas iyo axkaam kale waa laga qaadanaya rawahu lbukhaariyu ihaabun bikasri lhamzati hamzadoo la hoos dhigo wa casiizun bifatxi اlcayni wa bizaayin mukarara iyo zan soo celceliya wabilahi towfiiq wsala allah wslam alaa nabiyina mxamed wala ali sabi slm